bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rb alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii camrii waxlul cugdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah faslun hada fasilun faslun hada fasilun bayna maa madaa wamaa sayaati fasalka kan ihi waxa uu kala saarayaa dersigaa hore ayna soo horumaray ee calamka ahaa iyo dersiga kan ee soo socda ee ismu ishaaraha waxau idhi sheekhu ismul ishaarati ismu ishaaruhu maa ismi weeyi ismigaasoo wudica la dejiyey limushaarin ilayhi mushaari ilayhi loo dejiyey mid la ishaarayo wa huwa ismu ishaaruhu daa daa weeyi lilmufradi mufrad xaalada uu ahaaday mufradka almudakari labta a ah, wadiidii weeyi wadihi weeyi watii weeyi watihi weeyi wataa weeyi lilmufradati xaalo ay u ahaadeen alfaadani mufrado mufradada almu'anasati la dhadigeeyey wadani dani weeyi lilmusanaa musane xaalada uu u ahaaday musanaha almudakari labta ah musanahaasoo fii xaalati rafci rafcada xaaladeeda ahaaday wadayni dayni weeyi fii xaalatay nasbi waljari xaalada jarka iyo xaalada nasbada xaalada ay ahaatay daynidaasi watani tani weeyi watani tani weeyi lilmuhanaa lilmuhanaa muhane xaalada ay u ahaatay muhanaha almu'anasi la dhadigeeyey muhanahaasoo fii xaalati rafci xaaladda rafcada ku sugnaaday wa tayni weeyi fii xaalatay nasbi waljari xaaladda jerka iyo xaaladda nasbada xaalada ay ku sugnaatay waliljamci jamcii waxaa u sugnaaday mudakaran mid lab laga dhigay kaana ahaaya ay huwa jamcu aw mu'anaha ama mid dhadig laga dhigay kaana ahaaya ulaai lafdiga ulaai ah bilmaddi dheerayn iyo taagid xaalada uu ku sugnaaday cinda alxijaaziyiina nimanka xijaaziyiinta agtoodana lagu mado wa bilqasri gaabin xaalada uu ku sugnaaday cinda tamiimiyiina tamiimiyiinta agtoodana lagu qasriyo wayajuusu waxaa bannaan dukhuuluhaa tanbiihi haada ha u tanbiihda la haada baraarujinta in la geliyo ayaa bannaan calaa asmaa'i alishaarati asmaa'ada asmaa'ulishaaraha ah in la geliyo ayaa bannaan wadaalika tusaale naxwu haada iyo wixii lamid a weeyi kan wahaadihi tan wahaadaani labadan waa laba nin wahaadayni labadan waa laba raga wahaataani labadan dumara wahaatayni waa laba dumara iyaguna wahaaulaaina waa jamc muطlaqan waidaa kaana marka uu yahay almushaaru ilayhi ka la ishaaraya baciidan mid fog marka uu yahay laxiqat waxaa haleeli alxaqta waxaad haleeshiin isma alishaarati ismi ishaaraha kaafan kaaf ayaad haleeshiin kaaftaasoo xarfiyatan xaraf loo nisbeeyey kaaftaasoo tatasarafu gadgadoomi ay hiya kaaftu tasarufalkaafi ay ka tasarufilkaafi kaafta gadgadoonkeeda oo kale gadgadoomi kaafta alismiyati ismiga loo nisbeeyey bixasabilmukhaaabi ka lala hadlayo qadarkiisana ku gadgadoomi wadalika tusaale naxwu daaka iyo wixii lamid a weeyi daaka kanow kaa wadaaki gabadh yahay kaa wadaakumaa labadiinanow kaa wadaakum jamciina ragga ahaw kaa wadaakunna jamciina dumarka ahaw kaa wayajuusu waxaa bannaan an taziida inaad kordhisood ziyaadisid qablahaa ay qablalkaafi kaafta horteed laaman laam inaad ziyaadisid ayaa banaan wadalika tusaale naxwu dalika wadaliki wadalikumaa wadalikum wadalikunna iyo wixii lamid a ah weeyaan walaa tadkhuluu geli mayso allaamu laamtu geli mayso fi lmusanaa musanaha dhexdiisa geli mayso walaa fi ljamci ay walaa tadkhulu laamu laamtu geli mayso fi ljamci jamcina geli mayso fii luqati man cid luqadii bayna ku gelayn jamca weeyaan fii luqati man cid luqadii bayna ku gelayn madda taagay ama maday ay huwa manku hu jamca wa inamaa tadkhulu waxa fiihimaa ay fi lmusanaa wa fi ljamci musanaha iyo jamca waxa uunoo geli xaalat albucdi xaaladda fogaanshaha alkaafu kaaf ayaa gelide wadalika tnaxw dhani kumaa dhani kumaa labadiinanow labadaa saasay noqonaysaa marka taani kumaa labadiinanow labadaa waa laba dumara ulaaika ulaaika niyahow kuwa wakadalika sidaasi oo kale laa tadulu wakadalika laa tadkhulu cala lmufradi sax soo ma wakadalika saamanen saasuu noqonaya ma wakadalika sidaasi oo kale laa tadkhulu geli mayso ay hiya laamtii cala lmufradi mufradka dushiisa geli mayso idaa taqadamat marka ay ka horayso hu mufradka haa u tanbiihi baraarujinta haadeedu marka ay ka horayso laamtii geli mayso wadalika tusaale naxwu haadaa iyo wixii lamid ah weeyaan oo fa yuqaalu waxa la odhan fiihi ay fi lmufradi aladii taqadamathu ha tanbiih fii xaalati lbucdi xaaladda fogaanshaha waxaa la odhan haadaaka baa la odhanaya haadaaka baa la odhanaya ee la odhan maayo haadaalika la odhan maayo wa yushaaru waa la ishaaraa ila lmakaani makaanka makaanka alqariibi ee dhow bihunaa hunaa ayaa lagu ishaaraa halkan wahaahunaa halkan naxw tusaale wadalika naxw inaa anagu haahunaa qaaciduun bay idhahdeen inaa anagu idhab anta warabuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun bay idhahdeen muusow adiya rabbigaa taga oo soo dagaalama anagu halkan aan sii kambarhuulanaa b halkan aan sii fadhfadhiyana inaa anagu haahunaa halkan ayaanu qaaciduuna sii fadhiyanaa bay idhahden bartanaan anagu sii jooganaayo aduu tag bay idhahdeen wa ila lmakaani lbaciidi wa yushaaru waa la ishaaraa ila lmakaani makaanka makaanka albaciidi ee fog bihunaaka baa lagu ishaaraa makaanka waa halkaa weey ow haa hunaaka halkaa ow hunaalika halkaa ow hanna halkaa ow hinna halkaa ow thamma meejaa wadalika tusaale naxw waidaa ra'ayta markaad aragto thamma halkaa ah sheekhu raximah llahu tacaala ku soo guda jirnay baabkii macrifada iyo nakirada nakira way noo dhamaatay macrifadaynu ku guda jirnay macrifadu markaa waa lix buu inagu yidhi lixdii laba ka mida waa soo dhamaystiray soo may alcalamu waaldamiir wuu inoo soo dhamaystiray damiirkii iyo calamkii wuu inoo soo dhamaystiray oo xalay calamkaynu qaadana marka calamku qaybihiisu aad u fara badan yihi qaybo wax kamida wuu inoo sheegay qaybo kalena kutubta dambe inoogu iman doonaa calamun bilkalaba wax la jira calam murtajalaad jira cala manquula jira waxaasoo dhan waa loo qaybiyaa wayna inoo iman doonaan insha allahu tacaala qaybeenii hore un baad ku gaabsanaysaa halkan sheekhu raxima llahu tacala waxa uu ka gudagelayaa ismu ishaarihii oo ah macaarifta kii kusoo xigay xita xagga darajahaan isaga ayaa kusoo xigay de acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu ishaaratin famawsuulun atam wabacdahu اdulaami wاlmudaafi fii rutbati aladi lahu yudaafu ila aladii udiifa lidamiiri fainahu kalcaalami shahiiri in badan baan kuso celcelina soo ma waad dabdisan bayla tahay intaa waabaad xifdideenba marka ismishaar maxaa la dhahdaa isaga kuu tacriifiyo wuxuu uhi maa wadica limushaarin ilayh mushaaru ilayhiga la ishaarayo waxaa loo dejiya ismishaaro la dhada shee ismishaarada marka ugu horeysa waxaad odhanaysaa aan khulaasayne arkaan bu iska leeya sheekh arkaan tiirar buu leeyahy tiirarkiisa waanad fahamtid afar tiir buu leeyahy mushiir mushiir iyo mushaarun ilayhi iyo mushaaru lahu iyo iyo adaadkii de wax lagu ishaaray int afartaa weeyaan mushiir iyo mushaarun ilayh iyo mushaaru lahu iyo ha dee adaadkii wax lagu ishaari afartaa wey mushiir waayo mushiirku waa qof ka hadlaya tusaale waxaan ku yidhi haadaa baan ku yidhi haadaa haadaaba iska badaa waad gaari doontaa tha baan ku yidhi tha anuuan hadlayaa ma tha anugu maxaan ahay marka mushiir baana waa ishaare daadani waxay ku dhacaysaana waayo mushaarun ilayhi baa la dhaaa wixii la ishaaray cidda aad waxaan tusinaysaana waayo maxaa la odhanayaa mushaarulahu baa la odhanayaa daana maxaa la odhanayaa de waa adaadkii laftiisa muna markaa afarta rukni saa u kala fahma horta afartaa rukni afartaa tiir ayaa uu ka kooban yahay haddaba wuxuu ku yidhi waxaa la idhaahdaa ismu ishaaraha maa wadica waa waxa loo dejiyey limushaarin ilayhi ka mushaaru ilayhiga ee la ishaarayo waxa loo dejiyey baa ismu ishaare la dhahdaa mubhamna waa la idhahdaa sida kawaakibka idiin qorayo mubhamna waa la maxaa mubham loogu bixiyey waa licumuumihi walisalaaxiyatihi likulli jinsin aw ilaa kulli jinsin waa caamnimada iyo usuubanaashaha uu suubanayo jinsi kasta wax gaara kuma dhacayo mudakar buu ku dhacaa muanaf buu ku dhacaa marka waa caam saxiix walala waa mubhamnimadu waa saade oo ismmubhmtso hosgelin jiray asmaa ishaarati waa la dhadaa asmaa mubhamaatna waa la dhadaa haddaba waxaa jirta mushaaru ilayhigu ama waa mid keliya ama waa laba ama waa jamc maynantaasuna mushaaru ilayhiga wax lagu ishaaraya ama waa mufrad ama waa jamc ama waa musana mayna intaa mid unayn intaa mid kastoo kamidiina dee ama waa mudakar ama waa muana mayna intaasun sheekayn waa intaasu haddaba mufradka mudakerkaa waa nu soo khulaasaynayaa mufradka mudakerka wuxuna yihi hal keliya lagu ishaara mufradka mudakerka lafdi keliya lagu ishaara lafdiyo kalena way tilmaama lakin de kutubta daban ku gaari doonaa insha alla ah. markaa mufradka mudakerkaa hal buu inooga tilmaamay halkaasi waa maxay tha lafdiga thaya waxaa loo adeegsadaa marka lala hadlayo mufrad mudakera oo waa ka ku yihi tha lilmufradi mana saa marka mufradka mudakarka maxaa loo adeegsadaa tha baa loo adeegsadaa mufradada mu'anasada ana wuxuu noo qoray thi iyo thihi iyo ti iyo tihi iyo ta waa imisa shan bay noo qoray iyada toban baa lagu ishaaraa toban toban baa lagu ishaaraa gabadha tobanka khamsatun mabdu'atun bita wa khamsatun mabdu'atun bitha shan lafdiga tha ayaa lagu bilaaba shanna ta baa lagu bilaaba intaba halkan tilmaama wuu ishaare eega shantii daalka lagu bilaabayay di dihi waa imisa dih imisa soo saddex maa dihi afar soo maa dhaatu shantaaba gabadha keliya lagula hadla waana daal baa lagu bilaabaa shantaba haddaad meelaa ku aragtaan shanataabaa lagu bilaabaa t kayfa tikum ti xadiiskii maxaa ku sugna xadiiskii rasuulka xadiiskii min xadiisi caaisha fii qisati ifki bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen kayfa tikum sooma ya ti markaa gabadhaa lagula hadlaa ti kowdha tihi tihi tihi taa shantaasina taa bay ku bilaabnaa armee toban hayn tobankan ayaa lagula hadlaa lilmufradati muanada gabadha mufradada ana shantaasa lagula hadla halkii horena ugeyso lix baynu haynaa mudakerku dee musana u yeehanaya soo ma mudakerku muna musano lahayn mudakerka muaniisa maxaa lagula hadlaa labuu leeyahay xaalatu rafco waxaa loo adeegsadaa hani xaalatu rafco waxaa loo adeegsadaa dhani xaalatu nasbiya xaalatu jarna maxaa loo adeegsadaa hayn labadaana uge ya saddex iyo toban mufradada muanasadiina dha waxay leedahay musane ya saddexiyo toban haya ila soo saddexiyo toban haya shantii ya ha ayayna saddexiyo toban hayna soo waayay mufradada muanasadii de musane ay leedahay sooma haddee laba dumara lala hadlayo maxaa la odhanayaa taani baa la odhanaya taani haddee lala haddee xaalatu nasba ama xaalatu jir joogaana tayni shan iyo toban maanadan jamaca labuu leeyahay ama isagu lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado wax caqlilaha ku dhaco yuu ku dhicin lafdiunbaa loo wada adeegsadaa lafdi keliya ayaa loo wada adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa ulai waa luqat lxijaaziyiin bilmadi iyo ula bilqasri waa luqatu tamiimiin labadaana u geeya toddobiyo tobankaasu ka sheegay marka toddobiyo tobankaa lafdi ayuu ka toddobiyo tobankaad xifdi kartaa de siyaadaadka dambe ku yimaadana adoo toddobiyo tobankan xifdisanaa markaa jabadu maad gashan doontaa soo ma hadday laakiin intanba ku dhaafto dee ma ziyadaad xifdin karta ya laa weeyaan maya marka waa inta mufradka mudakarka adaa baa lagu ishaara gabadha toban baa lagu ishaara tobankii wax kamiduu ka baraarujiyey shan daal baa lagu bilaabaa shanna taa baa lagu bilaabaa thi thihi thih thihi dhatu ti tihi ti tihi ta musanaha mudakarkaa thani xaalatu nasbiya xaalatu jab thayni musanaha muanadka xaalatu rafca tani xaalatu jer iyo xaalatu nasba tayni oo waa sidee thani iyo tayn musanay noqdeen so ki mebni man waa sidee wa ala suurati musana iska dhe ala suurati musana wey ala suurati musana baa la ohanaya saasaa ugu dhow oo xaalatu rafca dee waa mabniyun cala alif baa la odhanaya xaalad labada xaaladood kale mabniyun cala alyaa baa la odhanaya sidaa wey jamcina waynu tilmaanay isagana halkaa intaa halkaa muxuu ku tilmaamay waxyaalihii lagu ishaarayu ku tilmaam somaart ya asmaulishaare alfaadoodmuna kuu timi halkaa wuxuu kugu tilmaamay toddobiyo toban lafdi ayaa waxa weeyaan kugu sheegay marka lafdiga ulaya ulai haddii hamza u dambayso bilmadi baa loo isticmaala saa u fahma madka maxaa looga jeeda hadday hamza u dambayso waa mad waana luqat lxijaaziyin waana luqada qur-aanka kusoo degay haddee ulaa un la idhaana waa bilqasriyo hamzadii baa la gooyey soo ma waa luqat tamiimiin labada goorba waxa weeyaan dumar dumar iyo rag labadaba waa loo adeegsadaa dumar iyo rag labadaba waa loo adeegsadaa waa yahay halkaa intaasu kaga baxay wuxuu u gudbay wayajuusu dukuluha tanbiih wuxuu yidhi yajuusu an tadkulaha tanbiih calaa awaa'ili asmaai lishaara asmaada asmaaishaaraha awalkooda in la geliyo ayaa banaan hada loo yaqaano ha u tanbiiha oo maxaa loo gelinayaa litanbiihi lmukhaaabi cala lmushaari ilayhi qofka mukhaaabkaa ee lala hadlayo ayaa lagu baraarujinaya mushaaru ilayhiga izaalatan likhaflatihi mooganaashaha iyo khaflada uu ku jiro ayaa meesha laga tirtiraya marka markaan haadaa kuleeyahay baraaruga kani weyde kan eeg weeyaan kolka waa lagu baraarujinaya marka haadanha u tanbiyaha la dhaahdaa laysat min jumlati ismi ishaara ismu ishaara ka mid maayo ee markaad icraabasiha tanbih baad odhanaysaa ismu ishaare waa waxa ka dambeeya haddaad labgelisid waa haadaade ila ninka daabaa lagu ishaariya soo ma ha un xagga hore ka mari haada dihi gabadha sooma ha un xagga hore ka mari haadi marka hadu ismu ishaaraha dee ka mid maa laakin iyadu waa xarfu tambiih baa la dhaha maxaa la dhahdaa xarfu tambiih baa la dhaha markaa tusaalayaasha sheekhu wuu kuu tiriye intiiba uu kuu tiriye sababtuu kuugu tirinaya waa maxay waxaa ka siman haleeshiinta la haleeshinayo haw tambiiha mufradka mudakerka mufradada mu'anasada iyo musanahooga iyo jamcu intuba way ka midan yihiin sidaa aawadeed buu ku yidhi haadaa haadihi haadaani haadayni haataani haatayni haaulaai saxiix walala marka halkaa culimmadu waxay odhan jireen waa waxyaalaha la yidhaahdo ziyaadaatu ismi ishaara ismi ishaari waynu baranay soo maa lagu korkordhiyaa jira ko waxa ka hada ah hawtambiyaha la waa lagu siyaadiya markaa kamid mid ma fahamtay hadda ka mid maaha ee laakiin culimmadu waxa u ciwaanaystaan oo ay ka dhigaan ziyaadaatu ismi ishaara waad arki doontaa kutubta damana waynu ku arki doonaa insha alla waidaa kaana almushaaru ilayhi baciidanna muxuu ka gudagelaya intaa wuxuu ku baraarujinaya waxaynu soo barnay arkaan soo ma arkaanta waxaa kamid ahaa mushaaru ilayhi mushaaru ilayhi waa maxay waa kala ishaaraya soo ma haddaba mushaaru ilayhigan wax jira waxa la idhaahdo wuu qaybsamaaya maraatib buu leeyahy maraatib ayuu leeyahy mushaaru ilayhigu mushaaru ilayhiga la ishaaraya maraatib buu leeyahy maraatibtaa culimadu waxay u qaybiyaan madhabka jumhuurtu waa saddex bay leeyihin qurba wusta bucda waa saddexdaasay yidhahdeen waa saddex martabadood waa qurba iyo wusta iyo buda waa saddexda waxaanaad mushaaru ilayhigani inuu dhow yahay iyo inuu maaha aanu dhoweyn ee uu yahay mutawasit iyo inuu buda yahay oo uu fog yahay waa saddexdaasay leeyihin madhabka jumhuurtu qurba maxaa looga jeedaa qurba waxaa looga jeedaa kaafiya laam haddii aan la gelin waxaa la odhanaya waa qurbaa baa la odhanaya sida dhaa oo kale iminka tha ma kaafaa ku jira la ma waxa ku jira lam la martabadaa hadda u taagan yahay mushaaruleyigu waa maxay waa qurbaa baa la odhanaya qurbaa la odhanaya wustadana waxaa la idhaahdaa siday jamaahiirtu leeyihiin waa marka kaaf keliya lala xidhiidhiyo tha baad baratee thaka baa la yidhi thaka thaka baa la yidhi aye kaasaad gelisay soo ma waxay waa wustaa bay martabadaasina ah, joog mushaaru ilaygu waa wustaa bay yidhaahdeen qurbana maaha oo ma dhowo bucdana maaha oo ma foge waa dhexdhexaad bay yidhahdeen waa maxay waa marka labadaba laiskugu daro ya daaka baa taqaane laamna ku dara dalikade waa bucda kaa weeyi marka markaa saddexdaasaa loo qaybiyaa mushaaru ilayhiga maraatibtiisa waana madhabka jumhuurta madhabka moxamed ibnu malik iyo cidda ku raacday wuxuu leeyahay mushaaru ilayhigu laba martaba keliya ayuu leeyahay mid loo yaqaano qurbaa iyo mid loo yaqaano bucdaa wax busta la yidhahdaa ma jira buu leeyahay isagu marka muxuu ku ururinayaa isagu qurbaa waxaa la yidhahdaa waa hadii aan kaafiyo laam lala xidhiidhin bucdaaduna maxay noqonaysaa labada kolkaa haddee kaaf lala xidhiidhiyo waa bucda haddee laam iyo kaaf lala xidhiidhiyna waa bucda marka saxiix walala markaasaasay iskugu khilaafsan yihiin Eh, maxay ahayd naxwiyiintu maraatibta mushaaru ilayhiga jamaahiirtu waxay leeyihiin waa saddex waa qurba iyo wusta iyo bucda maxamed ibnu maalik iyo cidda ku raacsanna waxay leeyihiin waa laba waa qurba iyo bucda markaa waa waa idaa kaana mushaaru ilayhi baciidana intaas ugu baraarujinay marka hadduu baciid yahay maxaa haleelaysa bu ku yidhi kaaf kaaftana wuxuu ku yidhi waa xaraf ya kaaftana wuxuu ku yidhi waa waa xaraf buu ku yidhi hase yeesho xaraf ha ahaatee kaafta ismiyadu siday u gedgadoonto ayay u gedgadoomaysaa iyaduna muxuu uga wada maad garanaysaa siday u gedgadoonto muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa kaafta ismiyadu kaafta ismiyadii markay mudakar lala hadlayo kutusinayso dee sibaa loo adeegsadaa akrama kabaa la dhahdaa haddee gabar lala hadlayna akrama baa la dhahdaa haddee laba lala hadlayna akrama kuma baa la dhahdaa haddee jamac lala hadlayo akrama kun baa la dhahdaa haddee jamac dumar lala hadlayo akrama kunna baa la dhahdaa soo kaaftana waa sidaas oo kaleeto kaaftana he iyadna sidaas oo kale weeyi oo xagga ifraadka iyo xagga tafniyada iyo xagga jamca iyo xagga tadkiirka iyo xagga taaniifka sidee taasiba ay ugadgadoontay oo kale ugadgadoomaysa oo ninkii maxaa la odhanaya nin keliya hadda lala hadlayo daaka gabadh lagula khitaabaya de khitaabku ugu dhacayo daaki labana daakuma jamacna daatum jamc dumarana daakuna mina sarsarfoomin ijmac naxwiyinta isku ijmacsan yihin baynu soo marnay muxuu ahaa muxuu ahaa lafdu jalaaluhu inuu yahay acraf almacaarif kaaftan ismi ishaaraha la xidhiidhsatana inay xaraf tahay way ku ijmacsan yihin durba laba ijmac baad haysataa soo ma taana qaado taana ku darso way isku ijmacsan yihin taana markaa kaaftu hadday ficil gasho wa wa waxaa la waa ismi laakiin haday ism la xidhiidsato maxaa la odhanaya waa xaraf baa la odhanaya iska ilaali sidaa aawadeed waxaad ka fahmaysaa ismi ishaaraha lama idaafeeyo marka ismi ishaaraha lama idaafeeyo waayo kaaftu maadaamaynu nidhi waa xarfiya kaaftu waa maxaan idin waa xarfiyan ku idhi ismi ishaaraha markaa lama idaafeeyo ismi ishaaruhu mudaaf ma noqdo laakiin mudaaf ileyhi wuu noqon karaa ismi ishaaruhu mudaaf ma noqdo laakiin mudaaf ileyhi buu noqon karaa waana saa u fahmi maadaama xarfiya noqotay kaaftu marka mushaaru ilayhiga rutbadiisu hadii ay tahay buu kuhi baciid markaa sheekeenuna ra'yigiinu maalig buu ku socdaa soomaalig waxaa la haleeshinayaa buu kuhi kaaf baa la haleeshinaya wa hadday tahay bucdaa buu kuhi martabada uu kusugan yahay mushaaru ilayhigu la haleeshinayaa buu kuhi kaaf masle fanaada kaaf baa la haleeshinaya buu kuhi oo maxaa la odhanayaa daaka baa la odhanaya haddaynu laakiin ku soconno jumhuurta ra'yigoogii daaka waa maxay waa mutawasit waa wusqaadii soo gelaysaa laakiin sheekeenuna waxaad moodaa inuu raacay ra'yigaasi maxamedunmaali oo haddii aan kaaf la gelin iyo waa qurba haddii laakin kaaf la geliye kaafa ugu so horeysa w kugu bilaabe waa bucdaa buu ku yidhi waka daaka kaaganiyo daaka kaaganiyo ha odhan marka haddaad daaka kaagaa tirado waad idaafaysa iska ilaali daaka kaaga haddaad tirado waad idaafaysa shar mana idaafayn waa lagu diidaya mana idaafaysnade maxaa la doonaya inad tirahde daaka niyahow ka daaki gabar yahay ka daakuma labadiinanow ka hadda maan idaafan maan idaafey dhaakum jamciinanow ka dhaakuna jamciina dumarka aw ka daaka kaaga hadda iska tiraad lakin waa idaafaysa loomana baano sheekh iska ilaali marka markaad macnaynaysid ismishaaraha hadda haddaan su-aal idin weydiiya iminka dhaka yaa mushaaru ilayhi yaa mushaaru lahya maad garan kartaa iminka way isku dhex laaqan tahay arkaantii way isku dhex fakatay ya daka ya mushaaru lahu iyo ya mushaaru ileyh ke muxuu yahay marka magacii marka maxay ween afartii way ku jiraan ay waxaan doonaya inaad kala garataan eega mushaaru lahu adan kusoo dhawey mushaaru lahu iyo mushaaru ileyh inaad ka soo saari kartaan saxiix haye marka muxuu yahay mushaaru lahu muxuu yahay ha muxuu yahay magicii ma mufrad ba ma musana waana saa u kala fahanti waa mufrad mudakara ay mushaarulo ah, mushaarulowguna waa mufrad mudakara oo mukhaataba intaasna doonay inaad fahantiin iminka daakuna ka warran daakuna mushaarulowgi waayo mushaarulow waa jam waa jamca jamca dumarkaa wey mushaaruleygina waa mufradka mudakarka marka iyana sekin dhexlaad miya kala ilaaliya zaki ka warrama zaki mushaarulowgi waayo waa mufrada muhanasa hadda iminkaad fahamtee mayla tahay haye mushaaruleyhigina de isaga waa zada ile zani nun baa lagu ishaaraayo ya waad ka warantaan zanika ka warrama zanika ya mufrad iyo musanay keliya marka waxaan doonayaa mushaaruleyhigu iyo mushaaru iyo mushaaruleyigu inay banaanka ini kala yaalaan halkaa maxaynu ku haynaa marka mushaaru ilayhigii hadduu martabadiisu tahay baciid buu ku yihi kaafaa la haleeshiyaa soo ma ka soco halkana wuxuu ku yidhi laan baa la ziyaadin karaa horteed ya kaafta waxaa laga horraysiin karaa buu ku yidhi maxay laam baa laga horraysiin karaa laamtaasi laamulbucdi baa la dhadaa laamulbucdi baa la dhadaa laamulbidci maa ya waa laamulbucdi bucdi weeyaan waa fogaansho waaya saddex meelood saddex masalo ilaa sagaal bay gaadhsiyaan culimadu saddexun bay inooga sheegeen saddex masalo laamtaasi ma haleeli karta in laga tagaa waajiba saddex masalo la haleeshiin maayo in laga taga ayaa waajiba eeg intiiba muna ku ishaarin dhalika dhalika kaafki iminka muxuu ka horreysiyey lam dhaliki muxuu ka horreysiyey lam dhalikuma muxuu ka horreysiyey lam dhalikum muxuu ka horreysiyey lam dalikuna muxuu ka horraysiiyey lam intaba mushaarka iyo mushaarulahu iyo mushaaru ilayhiina waa banaanyaalde ya dalikuma iminka waa maxay tha waa mufrad mudakara de aye kumaana mushaarulahgina waa maxay wa waa muhane waa muhane waa muhane mukhaatab mufradan kaana o muanatha waxaan ujeedaa mudakaran kaana o muanatha farqi male marka maxaan idin idhi laamta saddex masalo in la geliyaay ma banaana bu kudi saddexdaa masale waa maxay waa ishaarat lmuhana haddee muhane wax lagu ishaarayo laamtii la gelin maayo muhanaha rag muxuu ahaa dhani bu ahaa soo maa ya dhani kabaa la odhanaya ee lama odhanayo dhani laka dhani laka lama odhanayo muhanaha dumarku muxuu ahaa taani ba soo maa taani kabaa la odhanaya lama odhanayo taani laka lama odhanayo in la geliya waa mustaxiil bu guri waa yahay masalada labaad waa maxay waa ishaaratu ishaaratu ljamci fi luqati man madda jamaca jamci mutlaqan bu aha ama mudakara ku dhaco ama mu'anatha ku dhace jamaca lafdiga saw ulaa lama adeegsanayn ama ulaa'i ama ulaa haddaba luqat lxijaaziyiin ciddii madaysa soo xijaaziyiinta mayayn luqadooda jamacaasina laam lama haleeshiiyo oo lama odhanayo ulaailika ulaailika lama odhanayo ama luqatu man qasara miya ulaalika ma iska odhanayaan iyagu ulaalika ulaalika qawmi lam yakunuu ushaabatan wahal yaaciduu balila ilaa ulaalika waa kaale ulaalika saasaa loo haleeshinaya iyaga ka saddexaad waa ishaarat lmufradi idaa taqadama calayhi xarfu tanbiih mufradka haddee haa lagala hormaro mufradka haddii ha u tanbiih lagala hormaro laamtii lama geliyo laamtii lama geliyo laamtie eh, lama geliyo waa imise masle marka culma mayna sadexayn saddexdaa masle maxaa la samaynaya saddexdaa masalo waa mamnuuc laamta in la geliya ya yajibu tarku laami lbucdi fi halaatii eh, masaa'ila saddex masalo laamulbucdiga in laga tagaay waa waajib bu ku uri sheekhu saddexda masalo waa maxay ishaarat lmuhana haddee muhana waxa lagu ishaaraya ama mudakar ahaada ama muanas ahaada maxaa la samaynayaa laam lama haleeshin karo sheekh ishaarat ljamci fii luqati man madda jamac haddee wax lagu ishaarayo gaar ahaan weliba waa cidda madaysa waa xijaaziyiinte laamtii la gelin maayo aye ishaarat lmufradi idaa taqadama calayhi xarfu tanbiih kaasina ama mufrad ha ahaado ama mudakar ha ahaado mufradkaasiy isagana la gelin maayo saddexdaa maxaa lagu gaabsanaya marka kaafun baa la gelinaya kaafun baa la gelinaya oo maxaa la odhanayaa dhanika iyo tanika iyo ulaaika ya ulaaika iyo haadaka haadaka haadaka ak haadaka kaafumaa la gelinaya iyo haataaka haatiika saasaa la odhanaya markaa laamkii iyaga lama gelinayo laamkii lama gelinayo dhaka muxuu ahaa bayt shaacirkii walaa ahlu walaa ahlu haadaka qiraasin mumadadi ahabayaan filaya ra'aytu lbani lgabraa laa yunkirunanii walaa ahlu haadaka qiraafi lmumadadi ah, waynu arki doonaa mucalaqaadkan ugu tegi doonaa daka daka marka kaafkaa la gelinaya laakin laamna ma gelin karo halkaana maxaynu ku haynaa may la socotaan horta halkaan maraya maad ila socotaan ya halkaana waxaynu ku haynaa laamta inaan la gelinayn saddexdaa masalo waa ishaarat lmuhanaa ishaarat ljamci fi luqati man madda ishaarat lmufradi idaa taqadama calayhi hatanbiih ka soco intaba halkaasu kuugu sheegay walaa tadkulu lamu fi lmuhanaa soo ma aragtan walaa fi ljamci fi luqati man madda ma meel gura lagama keeni sheekh intan umaan kuusoo khulaasiyey iyo wakadalika laa tadkulu cala lmufradi idaa taqadamatu hatanbiih waa cashirkoo lagusoo khulaaseeyey halkaa markaa muxuu kaga baxay sheekhu wuxuu kaga baxay asmaadaasi asmaaul ishaaraha ah makaanna waa lagu ishaaraa ayru makanna waa lagu ishaara ayru makanna waa lagu ishaara oo haddaad daadib ku ishaaraysid makaan maxaad odhanaysaa haadaa majlisu zaydin bimacnaa waa makaanu juluusi waa meesha uu fadhiisanaya la odhanaya hayru waa lagu ishaaraayo haadaa zaydin oo kale weyde laakiin haddii aad doonaysid makaan qariiba eeg makaan qariiba inaad ishaartid haddii aad doonaysid laba lafdi baa lagu ishaaraa labada lafdi waa maxay hunaa hunaa bidami lhaai wa takfiif huna baad odhanaysaa huna waa makaan dhow baad ku ishaaraysaa haddaad doontid haadii ha tambiiha ka hormari maxaad odhanaysaa haahuna inaa haahuna qaaciduun kaasi waa markaad ku ishaaraysid makaan qariiba ismu ishaarihi oo daraf weheliyade kasoo makaan baciid aad ku ishaaraysaa lix baa iyagana lagu ishaaraa lix makaanku hadduu baciid yahay kaaf ku dar hunaaka haadii ka horaysid ya ha hunaaka laam ku dar hunaalika hada kordhig nuunkana shad hanna hada hoosdhig nuunkana shad hinna sada god miimkana kordhig umma la ummi waa xarfcadab sada kordhig miimkana kordhig hamma lixdaana maxaa lagu ishaarayaa ya makaanku marka uu yahay baciid waa hunaaka iyo ha huna iyo hunaalika iyo hanna iyo hinna iyo famma lixdana maxaa lagu ishaaraya makaanku marka uu baciidka yahay markuu qariibka yahayna waa laba labada qariibka ah iyo lixda baciidkaana iskuge waa imisa hadduu makaan wax lagu ishaarayo hadduu qariib yahay waa laba hadduu baciid yahayna lixdaasi ayuu ka tilmaamay lixdaasi ayaa ka tilmaamay marka markaad iraabaysid de waxan o dhan maxaad ohanaysa waa ismu ishaara fi maxalli nasb cala darfiyad kuwan damba odhanaysa laakiin wa ayo waa madhab madhabki jumhuurta haddan marna ka warrama ila mushaaru ilayga maraatibtiisu waa saddexe maxay noqonayaan markaa qariibkii waa hunaa mutawasidkiina waa hunaaka baciidkiina waa hunaalika de iyo waxa ka dambeya saasmu noqoni saasmu noqoni halkaana waxaynu kaga baxnay ismishaarihi haddaan idin khulaaseeyo arkaan buu leeyahan idin idhi waa mushiir iyo mushaaru ilayhi iyo mushaaru lahu iyo ismigii de ismishaarihi adaadkii de masle fana intaas mufradka mudakarkiiy alfaad loo adeegsada u leyahy maxaa loo adeegsadaa hal waa daa mufradada muanasadii alfaad loo adeegsadayleeda waa imisa waa toban hamsatun mabdu'atun bidal wa hamsatun mabdu'atun bita tha the waxaan u jeedaa ha tha aye iyo dhihi iyo dhihi iyo dhih iyo dhaatu shantaa daal baa lagu bilaaba shana ta baa lagu bilaaba ti tihi tih tihi iyo halkii hore waa koob iyo toban musanaha mudakerkaa ah, xaalatu dhani baa loo adeegsadaa xaalatu nasbiya xaalatu jarna dayni baa loo adeegsadaa waa saddex iyo toban musanaha ah, rafca tani baa loo adeegsadaa xaalatu jar iyo ah, xaalatu nasbana tayni baa loo adeegsadaa waa shan iyo toban soo kaana aw muanasa caaqilan kaana aw hayra caaqilin maxaa loo adeegsadaa ulai iyo ula waa luqatu lmanmada iyo luqat lqasri luqatulmadi iyo luqatulqasri luqatulmadi waa luqatulxijaaziyiin waana luqada qur-aanka luqatulqasrina waa luqatutamiimiyiin ugeed waa toddobiyo toban toddobiyo tobankaasu ka tilmaamay halkaa kadib markaynu socone maxuu noo sheegay sheekhu wuxuu noo sheegay haada ha u tambiyaha la idhaahdo waa ziyaadaatu asmaai lishaara haada ha u tambiyaha la idhaahdo ayaa lagu ziyaadin karaa ismu ishaari laakin kama tirsano litambihi aawadeed unbaa laakin loogu kordhinaya baraarujin intiiba way wada gelaysaan maxaad odhan haadaa haadihi haadaani haadayni haatani haatayni haulaai ama haula saxiix walala kadibna wuxuu noo sheegay maraatibta u leeyahay mushaaru ilayhigu cinda aljumhuur waa saddex qurba wusطa bucda inda bni malikin iyo cidda raacdayna waa laba qurba bucda qurba maxaa looga jeeda waa marka kaaf iyo laam laga dhartiro mutawasidna maxaa looga jeedaa waa marka kaaf keliya lala xidhiidhiyo madhabljumhuur haddaynu marno bucdaana maxaa looga jeeda marka labadaba laskugu daro haddaynu ra'yiga inu maali ku soconnana qurba waa marka laga tajriidiyo kaaf iyo lam bucdaana waa marka ama lala xidhiidhiyo kaaf ama lam labada labada laskugu daro waa bucdaa baa la dhahda maxaa inoogu soo xigi oo cashirka khulaasadiisa hadala soco waxa kaloo jirta buu ku yidhi waxa lala xidhiidhiyaa waa intaan eegun kuu sharaxaye waa sida sheekheenu noo ku socda waa ra'yiga ibnu maalige hadday tahay mushaaru ilayhiga martabadiisu bucda kaaf kaaf xarifiye la idhaahdo ayaa lala xidhiidhinaya una gadgadoomaysa sida kaafta ismiyada ah u gadgadoomaysa sidee u gadgadoomaysa haddee mufrad mudakara loo jeeda kutusinaysa o ku dhacaysa mufrada muanatha jama muhanne intiiba tay haddaba kaastaa ka hor la keeni karaa laam waa daraj waa maraatibtii waa ku jirnaade waa bucdaha markaynu soconno laam baa la keeni karaa laakiin laamtaasi waxaa laga soo reebaa saddex masalo oo ayna gelayn saddexda masalo waa maxay ishaarat lmuhana mudakaran kaana o muanatha aye ishaarat ljamci fi luqati man madda waa luqat lxijaaziyiin iyo ishaarat lmufradi aladi ida taqadamatu ha tanbiih saddexdaa masalo ayaa laga soo reebaya oo laamtii ayna gelayn kaaf keliya la gelinaya kaaf lagu kaaftoomaya intaasoo dhan wuxuu ku yidhi asmaa ishaaraha aynu ka soo sheekaynay oo dhan makaanka iyo hayru makaanba waa lagu ishaaraa haddee makaan wax lagu ishaarayo makaanku hadduu qariib yahay laba lafdi baa lagu ishaara lafdiga hunaaya iyo lafdiga haahunaayo hawtamin xagga hore lagaga daro haddee baciid uu yahay makaankiina lix baa lagu ishaaraa waa hunaaka iyo hunaaka iyo hunaalika iyo hanna iyo hinna iyo hamma ismu ishaarin intaasaan kaga takhalusnay wallahu aclam subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk